alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulu llahi sal ly sl ma minkum min axadi yatawada fa yusbiqu lwuduu'a ma macnaa isbaaqu lwuduu haye ah, ya ah, ikmaal wa ixsaan alwudu waa wanaajinta ashhadu an laa ilaha ila اllah waxdahu la shariika lah ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh ilaa futixat lahu abwaab اljana hal ljanati abwaab asqar اlqowm fadl naam anta asqar اlqowm ajib kam kam cadadu abwaab اljana thamaniya axsant allahuma ijcalnii min altawaabiin wajcalnii min almutaطahiriin almutaطahiriin aladina yataطaharuuna min alanjaas alxisiya walmacnawiya bab lmasix cala alkhufeyn wuxuu baabu yahay kana almasix cala alkhufeyn in la masxo khufeynka marka alkhufaan huma ma yulbasu cala rijlayn min jildin wanaxwihi maa yulbasu calى rijlayn min jildin wa wanaxwihi waa wixii lugaha lagu xidhay harag iyo wixii lamid ah marka maadaama shareecada islaamku ay tahay shareeco fudud oo samxa ah ilaahayna aanu culaysnala doonayno fudaydnala doonayo cibaadada inaynu gudano mashaqaduna ay iska badnaanaysa xaalaadka qaarkood ayaa xagga fudaydka laga raacay marka khufeynka in la masexo ayuu baawi almasx al khufeyn halkii lugaha laga meedhi lahaa ayaa dee dusha laga masexaya marka waa warka waktiga weysada uun halkii lugihii laga meedhi lahaabaa dushii laga masaxayaa iyadoo kabihiina la iska xidhan yahay laakiin masxi cala lkhufeyn maydhashadii weyneyd meesheedii ma gelayaan oo bimacnaa qofkii haddii janaabo iyo xayd iyo wax lamida uu ka meedhanayo waa inuu aanu masixina da bixiyo masxi cala lkhufeyn axaadiista kusoo aroortay waxaa u gaarsiiyey xaafid xajar inuu yahay inay tahay axaadiis mutawaatir mima ah. tawatara xadiisu man kadab waman banaa lilahi beyta waxtasab wru'yat shafaacat waxawdu wamasxi cala lkufeyni wahadi bacdu axaadiista mutawaatirkay ka mid tahay culimadu gabayadu ku tiriyeen marka kutubta caqiidadana waxa laga yaba inaad ku aragto wanara almasxa cala lkufeyn caqiida ayaa la dhiganaya lakin aad ku aragto almasxa cala lkufeyn waayo shiicada iyo kuwaasaa diiday ama siyaabo kale udhigay dabeetana caqiidadii ahlu sunnaha saasaa loogu soo daray وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه can imuqira bn shubca waxaa laga wariyay radi allahu canhu qal wuxu uhi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu alay slm nabiga mid la socda markaa safar buu kula jiray sida xadiiska ku sugan isagoo intan ka dheer fatawada'a uu weysaystay nebigu caleyhi isalaatu wasalaam oo faahweytu waan foorarsaday lianzica si aan uga bixiyo khufayhi khufeynkiisa labadiisa khuf markii uu rasuulku alay slatu salaam soo gaadhay lagu himaadhidoodii ayaan isiri ka bixi khufeynka lugaha ha maydheen fa qaala wuxu uhi iska dah fa innii anigu adkhaltuhumaa waxaan geliyey labadan khuf daahiratayni xaalo labada lugood ay daahir yihiin ayaan geliyey iska daa macnaa aan weyse qabeen dabeetana famasaxa calayhima wuu masaxay un dushoodii halkaasu ku kaaftoomay oo saasuu ku daayay marka marka xadiiskani wuxuu daliilu yahay in nabigu caleyh isalaatu wasalaam uu masaxay alkhufeyn inuu masaxay ayuu daliilu yahay oo uu sheekhu markaa imika usoo qaatay kayfiyat lmasxi iyadu way soo socota qaabkii uu masaxay axaadiis haddabaa tilmaamaysa laakiin masaxaadaasi horta inay dee nabiga ka sugnaatay alay sala slam iyo xadiiska mutafaqun caleyhiga muqira bnu shucbana oo mid kamid a ah saxaabadii nabiga alayhim min ahli athaqiif markaa faahwaytu lianzica khufay xadiisku waxaa ku jirtay mar rasuulku alayh salatu salaam wuxuu xidhnaa jubba hal weyn buu xidhnaa marka wuxuu awoodi kari waayey inuu gacmihii ka soo saaro xaggaas ka soo saaro bahasha dabeetana hoos buu gacantii u saaray waan ugu shushay buu leeyay weysadii halkaana waxaa laga qaadanaya weysada inay banaan tahay qofka in lagu shushubo oo hadduu qof markaa weysadii kugu shubo haba laga wanaagsanaadeen iyadoon daruuraba keenin inay u banaan tahay saxaabadu siday rasuulka alay isalatu salaam u jeclaayeen ay u ilaalin jireen waa laga qaadanaya waxaa kaloo shardiga markaa xadiisku soo kordhiyey khufeynka marka la masaxayo waxaa shardi ah an yulbasa alkhufaani calaa ahaarati calaa tahaarati oo waxaa loga jeeda in qofkii weyse qabin markaa uu xidhinay haduu laakiin isagoon weyse qabin uu xidho ma masixi karo ilaa uu ka weyseysanayo lugaha horta uu maydhayo marka fa inii adkhaltuhuma aahiratayn ayay kutusaysa wlilarbacati canhu walilarbacati waxay soo wariyeen canhu ay can lmuqiira ila nasaa-i nasaa-i mooyaane saddexdii kale waxay ka soo wariyeen ana nabiya sala allahu alayh wasalam nabigu masaxa inuu masaxay acla alkufi kufka xaggiisa sare wa asfalahu iyo xaggiisa hoose wa fii isnaadihi dacfun sanadkana dacfi baa ku jira wa can cali diintu hadday ahaan lahayd bira'yi hadday waxay ila tahay ahaan lahayd iyo ra'yi lakaana wuxuu ahaan lahaa asfal lkufi kufka hoostiisu xaggiisa hoose awlaa mid ka mudan bilmasxi masaxaadda uga mudan min calaahu xaggiisa sare waqad ra'aytu ytu waan arkay haddaan hay cali bn abi aalib rasuul اllahi salى اllahu alay slm rasuulka alleh oo yamsaxu masaxaya calaa daahiri khufeyhi labadiisa kuf dushooda masaxaya akhrajahu abu dawuud biisnaadin xasan xadiiskanina labadan xadiis waxay ka warramayaan maxalu lmasxi iyo kayfiyat lmasxi halkeebaa laga masaxaya kufka qaabkee baana loo masaxaya ayay ka warrameen maxal lmashi wa kayfiyat lmashi xadiiska hore wuxuu tilmaamayaa in kor iyo hoos baa la masaxayo xadiiskan kalena wuxuu tilmaamayaa in dusha sare la masaxayo marka xadiiska hore waa daciif inqidaac baa ku jira cilooyin badan oo kale cilmada ku sheegeen waxaanan axaadiista nabiga aleyh salatu slam iyo saxaabadu ay soo warinayaan in badan in rasuulka alayh slat slam kabaha markaa kufka dushoodaasuu sarawn uu saa u masaxay ee aanu xagga hoose masixin hadalkan cali bn abi aalibna wuu sii adkeynayaayo waa hadalka mashhuurka caanka in badan aynu maqalnay diintu dee waa itibaac innaga sidii laynagu idhahdo haddii caqliga lagu tijaabiyo mararka qaarkood dee caqligaagu wax uu odhan lahaa sidaa maaha sidaa la yeelo ayay shareecadu caqligaaga ka hor imanaysa maxaa ka mid ah kufeynka haddii caqligeena aynu ku tijaabino maxaynu odhan lahayn dee halkaa lagu soo joogsaday boodhka iyo wasakda iyo wax kasta leh halla la masaxo baynu odhan lahayn dushan sarana ha la daayo ayuu caqligeenu dee keeni lahaa laakiin caqligu wuxuu kuleeyahay halkii boorka lahayd ee lagu soo joogsaday wixii faraha ka qaado dushan sara un baad umasax markaa diintu ra'yi maaha iyo waxayla taaniga waayo hadday diintu ra'yi ahaan lahayd ra'yiga bani aadamku waa gaaban yahay oo bani aadamka aragtidiisu dee ma dheer waxyaala badan baa cilmigiisaaba ayaaba keensanaya intuu garanaya inay iska kooban tahay wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliilan waxaa kale oo jirta ra'yiga laftigooda ay kala duduwayiinoo haddii dadka ra'yigooda loo celiyo dee khilaaf ficli kama baxdeen imikaabad arkaysaa dad fara badan oo diintii khatar badan kaga suganoo kule waa lagu qufushay iyo maskaxdii baa laga gumaystay iyo caynka marka maslaxadiisa loo sheego ayuu odhanaya waar anagu waan waxaanu fahamsannahay waxaasu iska odhanay matr adawaa maslaxadiisa baa laga warramaya amba aayad bal maxaad maranaysaa haddii hebelkana ra'yigiisa isticmaalo dee waliba ra'yigiisa marka ay noqon lahay markaas awgeed bay markaa diintu u baahan tahay qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaaba alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu laysa bitamwiihi malcilmu nasbaka lilkhilaafi safaahatan bayna arasuuli wa bayna ra'yi faqiihin kala walaa jaxdi sifaati wanafyaha xadaran min atashbiihi watamhiili diintu waxay la tahay iyo waxa maha iyo qaala allahu qaala rasuuluhu iyo qaala saxaaba marka lagu salaf lagu leeyahay salafka in la raaca waa qeyd laazim laga maarmaan waayo aayaddi xadiiskii cid aan aayadii xadiis daliishanno waa naadir haddaad shiicada la weydiiyo aayad qur ay soo qaadanayaan haddii timaweynta la weydiiyo aayad qur ay soo qaadanayan haddii kuwan kale la weydiiyo aayad qur-aan soo qaadanaya laakiin aayaddii dee fahamkiisa qaldan buu u daliishan karaa amba fahamkii sheekhiisii isaga waxaan ku xidhay marka waa in la dhaha war saxaabadii maxay ku fasireen iyaga na kala saaraya inagabadaay inago haddaba xagga sare la sida xadiisku marka caddaynayo ra-aytu rasuul lahi sal sl yamsaxu calaa daahiri khufay dushoodu masaxay way jira culimada xadiiska hore wax ka qaatay oo yidhi ilaa agga hoose la masaxayo lakin dee qowlkaasi waa laga hormay xadiiska ka hormay dusha sare halkeebaa la gaadhaya haddaba waxaa laga soo bilaabaya faraha faraha sare faraha wuxuu ku xidhan ayuu dul dhigayaa gacantiisa dabeedna kor buu soo wadayaa ilaa wuxuu soo gaadhsiinayaa kacbaynka halka ku dhow ama kacbaynka soo gaadhsiinaya cidhibta dambana gaari maayo masixi maayo qaybta dambe ee cidhibta uma uma wareegayo labadiisa gacmood intuu qooyo biyaha isagoo gacanta biyihii ku leh ayuunbu labada gacmood saa u kala marinaya hadduu dano ya tanna tan midigtana tana marinaya bidixdana bidxuu marinaya dee niyadna waa loo shardiya saas kuisa qaba haddaba khufeynka dee culimada fuqahadu kolley fiqiga waad ku aragtaan in shuruuday dhigayaanoo an yakuna ismu lkufi baaqiyan anlaa yakuna fiihi khuruuqun inaanu deldilacsanayn daldaloolin an yakuna طaahiran fi daatihi inuu sidiisa daahiru yahay oo dee hadduu ka samaysay marka horeba shay nijaasa harag nijaasa lama sixi maayo shuruuddaasi waxna waa sax waxna ma sax maaha sax maaha waxaan laynuga jeednaa dee matalan inuu intay ku xadideen dildillaacan oo kale waxay idhaahdeen saddex meelood marka loo qaybiyo waa inuu baaqi yahay laba meelood matalan haddii qofkii uu googo-ay ugu yara laba meelood qaarkoodna waxaa bay in yar hadduu daloolaba markaa taa waxaa lagaga jawaabay mar haddii aan daliil lahaynin saxaabadii nabiguna ay nebi maxamed ala sla sl saxaabadiisi laga hayay inay kufka masixi jireen shardiganna aanay sheegin waxaa la yska caqliyan duruuftay ku noolaayeen mid kufkiisu jeexjeexnaynuu jiray weliba say u badan baa laga yaaba dadkaa dee soconayay miigaa lugeynayay halkaa kala maraya halkaa kala marayay inuu kufkoodu dildilaaci jiro googuyi jiray haddana markaa inay masixi jireen baa lainoo sheegay inuu jirka ku dhegan yahay oo dee saanu ugu xidhanayno shuruud bay ka dhigeen aduu shardigaas in kufki kuf waa mar hadduu shaygu kufbayuu jiro saasaa lagu sameynaya waay cala ljawrabeynna saas oo kale labada shara sharabaadna culimada in badanoo kamid baa shardiyada inaanay khafiif ahayn oo khafiif waxay uga jeedaan ba dhaha inaan laga dhex arag jirhka taa lafteeda shekh islam tami culimada kale waxay leeyihiin shardi ee mar haddii ay sharbaadadaasina saa yihiin waa la masaxaya waayo ismul khuf bay qaadanayaan khufka hadduu doono harag ka samaysnaan karaa hadduu doono muxuu ka samaysnaan karaa suuf ayuu ka samaysnaan karaa hadduu doono qudni ayuu ka samaysnaan karaa ama kataan iyo cudbi iyo waxaasuu ka samaysnaanaya xadiiska waxaynu ka qaadanaynaa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyagoo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam goobjoog u ahaa markuu qur-aanka kusoo degayey oo axaadiistiisii goobjoog u ahaa oo inaga alla ka cabsi badnaa inaga cilmi badnaa luuqadii inaga yaqaanay waqtigay soo degaysay iyo xaaladda la socday haddana inaanay diinta ra'yi ka hor keeni jirin hadday cid uun ra'yi ku waajahayso iyaa u mudnaan rayiga iyagaa u mudnaan soo maaha marka cid kale ra'yigiisa dee shareecada hadduu ka hor yimaada la qaadan maayo ana nabiya sal اlahu alay slm masaxuu masaxay acla اlkufi kufka xaggiisa sare wa asfalow iyo xaggiisa hoose wa fi isnaadi dacfun xadiisku waa daciif wa can ali radi alahu cali bn abi alib radi allahu canhu qal wuxu ui low kaana diinu haddii diinku uu ahaan lahaa bira'yi lakaana asfalu lkufi kufka xaggiisa sare ahaan lahaa awlaa mid kamida bilmasxi min aclahu xaggiisa hoose waqad ra-ytu waan arkay rasuul اllahi sal la ala rasuulka allo yomsaxu masaxaya calaa daahiri dusha khufeyh xadiisku markaa laakiin ma sheegin dusha in laga masaxayo uu sheegeeya laakiin miqdaarkan culimadu isku khilkhilaafeen muu sheegin wacan safaan bin casaal radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay sl amra idaa kunaa haddaanu nahay safaran safaraanu nahay alaa nanzica inaanaan bixinin khifaafanaa khufafkayaga alaaata ayaamin saddex cisho iyo walayaaliya hunna ila min janaabatin janaaba inaanu ka bixino mooyaane walaakin min qaaidin ay anlaa nanzica inaanaan ka bixinin min qaaidin saxaro wa bowlan iyo kaalitoon wa nawmin iyo hurdatoon akhrajahu nasaa'iy baa soo wariyey wtirmidiy walafdu lahu lafdigana tirmidi baa iskale wabnu khusayma wa saxaxaah ibnu khusayma iyo tirmidi labada way saxiixiyeen wa can cali bn abi alib radi allahu canhu qal wuxu uri jacala nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yeelay alaaata ayaamin saddex cisho walayaaliyahunna iyo habeenadooda lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa wa yowman wa laylatan iyo habeen iyo maalin lilmuqiimi qofkii deganaa ee aan musaafirka ahayn yacni wuxuu ujeedaa muxuu iyuu u yeelay shaygu u yeelay inoomu sheegin xagga dambu ka sheegaya fi lmasxi masaxaadda cala alkhufayn la masaxayo labada khuf ayuu ujeedaaya akhrajahu muslim صفوان بن cسان رضي الله عنه qال kاna رsuuل الlahi صل سلم yأmuruna إda kuna sفرا anlا ننزc khفاfna ثaلaثة أyام layaalihn labadan xadيisba maxay tilmaamaya waa twqiiت الmasx inteebaa loo xadiday haddaba xadiiskii hore wuxuu tilmaamayey in arrintaasi ay sharci tahay in la masaxo shardina uu raaciyeyo طahaaradii xadiiskan kalena wuxuu tilmaamay xagga la masaxayo ayaynu kusoo marray xadiis imka soo marrayna labadan xadiisna waxay tilmaamayaan waqtiga loo xadiday qofku ma weligiiba mu masaxaya mise u xadidanta marka xadiiska hore iyo xadiiska dambe waa isla macno waxaanay tilmaamaya xadiiska hore waliba dheeraad buu wataaye waxaa loo shardiyaya saddex xisho ayaa ayaa u banaan iyo saddexdoodii habeen amba saddexdii habeen iyo saddexdii maalmood waa hadduu qofku safar ku jiro mar hadday mashaqadii sii badan tahay maxaa masaxaada marka horeba keenay takfiif bay ahayd soo maa iyo culis laga fudaydinayay dee qofka musaafirka ahi way adag tahay waxaa laga yaabaa inuu intuu bixibixiyaabay ku culus tahay isagii markaa saddexdaasaa loo yeelay kii kale iska deganaayo gurigiisa iska joogay adigaagan markaa iska jooga halkan ayaa waxaa lagu baneeyey habeeniyo iyo maalin habeen iyo maalintaas hadday dhamaadaan bes waa waajib haddana qofki in lagu himaado laakiin intaa ka horeysa haddii qofkii janaabo iyo wax lamid ay ku timaado waajib maydhasho waajiba ay timaado maxaa ku waajiba ah? inuu iska bixiyo laakiin haddii matalan uu suuli tago oo kaadi iyo saxaro iyo wax lamid a ah arrintaas ay timaado qofkii waxba ma yeeleysa dee markuu weysiisanayo inbuu masaxayaa hadduu seexdayna saasoo kale halkeebaa laga bilaabaya marka goormuse ka dhamaanaya marka ma awal lmasxi baa mise waa awal lxada ya ma awal lmasxi ba mise awal lxada wa calaa maada calaa madhabikum ashaaficiy awl ad mise awlmas awal xada bal ii sheega farqiga udhexeeya awal xadas iyo awal masx hay haye awal xadas markuu soo weysiiso haye haye a haye haye haye a haye marka tusaale ahaan ka soo qaad salaadii subax buu weysaystay khufkiibuu dabeetana xidhay khufkii markuu xidhay wuxuu weyse jabay salaadii duhur xada baa ku yimid xada waa weyse jabkeeda dabeetana kabihii buu masaxay ila waa kii shardigii kusoo xidhay daahir bay ahayd soo ma ahayn oo u masaxay hufeynkii waxaynu ka soo qaadanaya inuu ahaa muqiim aan musaafir ahayn goormay tiradu ka dhammaanaysa ya ya duhurkaa duhurkiisa haddaba waxaad ka warrantaa markii uu xidhanayey khufka markuu xidhanayay ayaa lugna wuu maydhay lugina weliba u harhsanayd waxaa iska macruufa iminka markaad weysaysanayso maxaad samaysaa waad ka sii gaadhsaa sharabaadada ama waad iska sii xidhantaa soo maaha lugta kale markaa lugtii hore markuu meedho midigta weli dahaaradiisi may dhamaystirantahy harabaadkiibu idhaba ama qofkiibu idhay haddana sii kalena uu meedho u xidhay miyaanu calaa kayri ahaara ku xidhan ya ila dhinac baanu dahaaradii ka dhamaystirnayn hay halka nin gacanta ka taagay haye sida ma masixi kara qofkaasi wa waayo waa inuu markaa labada lugood oo isaan u weyseeyey xidhabaad leedahay kamaal ahaara haye miyay jira cid saa adiga iskana ilaali halkaa ku kicin hay iskaba fadhiyo hay mu dhamaystiran mm waa saas culimada qaar bay tidhahdeen bay qaar badan yidhaha intooda ban saas yidhaha lakin culimo badan baa yihi shardi maaha shekhu islam taymiya iyo waxay leeyiin mar hadduu isagoo lugtaa daahira u xidhay dee khufkaa daahir buu ku xidhay lugtan kalena u haddana markeedibu xidhay iyadana de ilan laba shardi labada wada socda ayuunbaanu hal mar wada xidhanay lugtanna tan daahir buu ku xidhay lugtanna inta badan waxaad muhiimadda siin doontaa fiqiga kutubtan fiqi markaad imtixaankaadi ka qaaday xagga fiqiga kutu kitaabka fiqiga ah imika daliilkii unba aynu sheegaynaayo waa laga yaaba in tarjiix kale oo tii sheekhu idiin sheegay maha mid kale ba sheegnay laakiin hadhow markaa lagu weydiinayo waxaad ku jawaabaysaa kaa kitaabka dee kugu yaalay hadduu ku sheekhu gaha maxaan raajixa waa halkeeda taas adigoo suniya oo salafiyo caqiidadaadu caqiidada ahlu ay tahay haddii aada jaamacad ashcariyiintu leeyihiin aad gasho ilaahayba kuguma keenee <laughs> oo imtixaan lagaa qaado oo lagu yidhaahdo hal nuhbitu lilaahi alyadayn ilaahay ma usugaynaa labada gacmood ya oo ad ogtayn imtixaanka lagaa goosanayo haddaad tii ahlusunna ku jawaabto haddaad toodii ku jawaabtana imtixaankii aad helaysa maxaad samayn lahayd y sidaa duuduubka ku qaata waxaad samayn lahayd adi ku jirta an safaan bin casaan radi allahu anhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alay waslam yaamuruna wuxuu midna amra idaa kuna marka n safran anlaa narzacina nabixin khifaafana alaaata ayaam walayaaliyahuna iyo habeenadooda ilaa min janaabatin anu ka bixina mooyaane walaakin min qaaidin ay anlaa nanzica min qaaidin baad soo qadaraysa wa bawlin wa nawmin akrajahu nasaa-iy watirmidi walafdu lahu ibn khuseyma wasaxaahu wacan cali bn abi talib radi allahu an qal wuxu jacala nabiyu sal l slm wuxuu yeelay halaata ayaamin walayaaliyahuna lilmusaafiriin wa yowman waleylatan lilmuqiimi buu yeelay yacni fi lmasci cala lkufayn akrajahu muslim bal waxaad ka wartaa waaya haddaba hadduu qofkii bixiyo bixin kale maaha wuxuu iska bixiyaba habeenkii markuu seexanayo ayuu iska bixiyey khufeynkiio maalinimadiina uu saxdho weli waktigiina kamuu dhammaanin khufeynkiina uu iska sii bixiyey haye qof aan weli horu jawaabin baan doonaya haye ya qofkii ma ka jabaya wuu ka jabaya ah, haye haye wuu ka jabaya ah. way culimadu inta madaahib saasay u badan yihiin in hadduu bixiyo laakin culimadu muxaqiqiintu waxay leeyihin bixintaasi wax allo wax ay ka bedeleysaa ma jirto walaw iska bixin kara weli shardi maaha inuu xidhnaado lugta ku xidhnaado waa qadiyadaynu sheeginay ahayd oo kale hadduu timaha soo xiirta ka warran insu soo masxo timaha dabeetana uu time xeero soo weysadiisi uma jirto waay hadduu kuf xidhnaa oo uu daahir ku xidhay haddana kufkale uu ka dul xidho mar dambe oo maalintii ay kala bartageen talow ma kufka horaa la xisaabinaya ma ka dambaa la xisaabinaya وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سرية فأmرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمايم والتصاkين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاkم xadiiskan thawban binu bujdud waa saxaabi ka mid a ah saxaabada rasuulka thawban ah. binu bujdud baa la dhahaa qaala wuxu uhi bacatha uu diray rasuulu llahi salى allahu alay waslam sariyatan ciidan sahana buu diray oo fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi yacni wuxuu ujeeda cala alcamaa'ima cimaamadaha inay masaxaan wالtasakhiin inay masaxaan cala tasakhiin yani wuxuu ujeeda alkhifaaf tasakhiin waa khufafkii inay masaxaan rawahu axmed wa abu daawud wasaxaab alxaakimo xadiiskana axaadiistiisa hormuu sii adkeynayaayo laakiin masalo kale oo muhiimu soo kordhiyo ah cimaamadda in la masaxo markaa waa inagin idhi qofku madaxoo keliya inuu masaxo iyo inuu qayb ka masaxo dabeetana haddana cimaamaddii uu masaxo iyo inuu cimaamad oo keliya uu masaxo cala alcamaayimi culimadii yidhi markaa cimaamadda keligeed laguma kaaftoomayo xadiiskii horun bay ku qeydeenoo ee tilmaamayey in qeyb kamida madaxa uu masaxay culimada yidhi cimaamado keliya lagu kaaftoomi karaa alcimaama ayaa lagu kaaftoomi karaa keligeed iyaguna axaadiiskan ay daliishadeen waana daliilkooduna wuu xoog badan yahi ma sahlana iyaga laftigeeda ibnu qayim iyo shekh islam ibn taymiya iyo shawkani iyo culimada muxaqiqiinta waliba waxay leeyihin saddexdaa sifaa loo masaxaya watasaakiin waa alkhifaaf alkhifaaf shamcu kufin tasaakiinna culimadii luqadda in badanoo ka mid waxay hahdeen mufradba ma laha kelmaddaasi ee saasay qaarkoodna waxay leeyihiin tiskaan bimacnaa timhaal miisaankiisao kale ah miisaanka calaa wasni timhaal sariyadu wa ciidanka shan ilaa afar boqol ayaa la gaadhsiiyey halka u badan ciidanka tiradiisu intaa sariya la dhahdaa marka siirada la joogana asariya waa ciidanka aanu nebigu raacin alayh isalaatu wasalaam hadduu ka qeyb galo rasuulkuna alayh isalatu salaam maxaa la hahdaa ghazwa ama dagaalo dhacan bay dhicin sariya marka ciidankan ay carabtu marka hore u yaqaaneen waa ciidan tiradiisu aanay badnayn oo laakiin marka lagu badan la gaarhsiiyey afar boqol mar haddii sariya layihi markaa rasuulku mu raacin alayh isalatu asalaam dabeedna wuxuu amray inta ay jihaadka ku jiraan ilan safar oo kale ku jiraan inay cimaamadahana masaxaan khifaafkana masaxaan cimaamadii culimada intooda badan waxay shardiyeen in taxniigu jiro alxanak halkaa hoose lagu soo xidhay waayo waxaa dhaqan ahayd bari carabta in halkaa kusoo xidhi jireen taa waxaa lagaga jawaabay asxaabtu maadaama ay jihaad ku jireen o dagaal ku jireen cimaamadduna inay ka dhacdhacdiyo waxa ay diidayeen ayaa maxay sameynayeen ayadda ilaa halka ay kusoo xidhayeen iyagu ee shardi taasi maahe shardi aanu shardi sheegin ka daayin cimaamana waa allatii tacumu ras carabi ahaan bay dhah waa tii madaxa wada dhammeyneysa اmam alati tacum الraأس aw tucamim الraأس wada caam yeelaysa casaaibna waa wixii madaxa lagu duubayey marka asalka waa shaygii la duubayay marka calal casaaibtiba la fasiro waxaaba leeyahy culamada qaar waxay leeyihin ibnu xajar baa hadalkan ku fasiray oo maha hadalkii xataa culimadii hore amara an yamsaxu cala alcasaa'ibi yacni alcamaim waa tafsiir libni xajar ayaad moodaa wallahu aclam haddaba cimaamadda wakti ma loo shardiyaya ilan waxaynu soo aragnay in khifka loo shardiyayo haddii uu qofku musaafir yahay saddex habeen iyo saddexdoodii maalmood iyo habeen iyo maalin muqiimkii cimaamaddii waxaa ay ugu qaybsameen culimadu laba qaybood qole waxay raaciyeen maadaama uu rasuulka caleyh salatu salaam amray inay khufkiina masaxaan isla markaana ay masaxaan cimaamadii dee xilligii ay kaga dhamaanayso ma kaga dhamaanaysaa bay dheh cimaamadda laftigeedu saasumaa looga qiyaas qaadanaya hadduu muqiim yahay habeen iyo maalintaasu ku daysanaya hadduu musaafir yahayna saas oo kale saddexda casho waxaa raajixa in la ihahdo cimaamaddaasi waa mutlaq ambaha ka yarayso qofku ambaha ka badiyo yah inay cumaamadda u masixi karo ayuunbaa xadiisku u caddaynaya xadiiskuna marka uu kolley culimo daciifsoo jira lakin waa saxiixsay u badan tahay ay yidhaahdeen muxaqiqiinta bacasa uu diray rasuulu llahi sala allahu alay slm sariyatan ciidan buu diray fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi yacni alcamaa'ima cumaamadaha watasaakiin yacni alkhifaafa inay masaxaan وعن cmر موquuفا وعan أنس مرفوuعا idaa tawadaأa axadukum midkiin markuu weyseysto walabisa u xidho khufeyh labadiisa kuf falyamsax calayhima ha masaxo dushooda walyusali fiihima ha ku tukado walaa yaqlachumaa yuubixinin in shaaa hadduu doono ilaa min janaabatin inuu ka bixinaya mooyaane akhrajahu daar qudniyu walxaakimu wasaxaxahu xaakimna xadiiska saxiix buu ka dhigay إda twadaأ axadukum walabisa khufayh xadiiskani markaa waxaad mooddaa inuu axaadiistii hore ka duwan yahay xagga marka la eego tawqiidka axaadiistii hore tawqiidka waay way xadidayeen oo midna wuxuu lahaa habeen iyo maalin buu iska lahaa qofki midna saddex habeen iyo saddexdoodi maalmood buu lahaa laakin walaa yaqlachumaa in xadiiskani muxuu ka dhigaya mulaq saa ogeed bay culimada qaar madaahibta kamid ay qaateen mutlaqaas inaanay xadba lahayn lakin de axaadiista saxiixa sariixaba ayaa ka hor imanaysa waxaana la isku haystaa xadiiskani ma marfuucba ma mawquuf ba mawquuf muxuu ahaa xadiiska ku jooga saxaabiga hadalka saxaabiga ayaa la dhaha mawquuf haddii nebiga uu gudbiyo qaala rasuulu llahina marfuuc noqonaya laakiin markastoo xadiisku marfuuc yahi maa inu saxiixyahy isagoo marfuuca buu daciif noqon karaa oo dee shuruudii kale laga waayi kara munqadic buu noqon karaa wuxuu noqon karaa markaa eh, in cadaalad darro kale lagu soo saaray jahaala ku jirto waxyaala badan ee marfuuc laakiin waxa weeyaan waa xadiis nebiga loo gudbiyey saxaabada hadalkooda iyo ficilkooduna dee ilaahay naguma addoonsan haddii uu madax bannaan yahay bimacnaa haddii aayad iyo xadiis uu ka hor imanayo maxaa la horreysiinaya aayadda iyo iyo xadiiska laakiin haddii aayad iyo xadiis toonna aanu ka hor imanaynin hadalka saxaabigu sidaasaa lagu qaadanayaa usuushii sharcada mar haddaan ka hor imanayn oo adde iyagu waa kolleyba waxay ka dhow yihiin dadkii kale o dhan mawquuf baa jira dhaa xukm rafci buu isagu leeyahay oo aanay suurtagal maha n inuu ra'yigiisa ka keeno idaa tawada'a hadduu weysaysa axadukum walabisa u xidho khufayhi falyamsax calayhima ha masexo walyusalli fiihima ha ku tukado walaa yaqlaxu maa yuu bixinin khalaca thawb inaga aragna maradu bixi walaa yaklaxuma ayuu bixinin in shaaa hadduu doono in shaaada ila min janaabatin ka bixinaya mayn akhrajahu darqudniy walxaakim wasxaab وعn abi bkrة radي الlahu عanhu عan الnabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu rasuulku rakasa wuu rugseeyey wuu u baneeyey lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa halaathata ayaamin saddex cisho iyo walayaaliyahuna habeenadoodii walilmuqiimi yowma waleylatan idaa taahara haddii uu tahaaro qaato oo falabisa uu xidho khufeyhla khufeynkiisi ayuu u baneeyey an yamsaxa inuu masaxo anahu rakasa lilmusaafiri ثalaaثaةa ayaami walayaaliyahuna walilmuqiimi yowma walaylata ida taطahara falabisa khufeyhi an yamsaxa buu u baneeyey u ruqseeyey ee xaggaasay ku xidhmaysa calayhima dushoodu inuu masaxo akhrajahu daar qudniyu wasaxahu ibn khuseymata ibn khuseymana uu saxiixiyey xadiiskani axaadiistii hore ayuunbuu sii adkeynayaao xadiiskii koobaad aynu soo aragnay baabkan wuxuu tilmaamayey dachmaa fainii adkaltuhmaa aahiratayn soo may ahayn markaa shardigaa daharada ku jiray xadiiskii kale ee muqir bin shucba isaga laftigiisu warinayana wuxuu tilmaamaya saddexdaa cisho iyo labada habeenkaya maalintaas xadiiskana labadiiba uu jamciyey oo anahu rakasa limusaafiri alaaata ayaamin walayaaliyahuna walilmuqiimi yowman waleylata idaa taahar falabisa kufey marka haddii u daharo qaatay haddaanu dahaaro qaadan ma masixi karo marka dahaarada lagu sheegayana xadathu asqar baa ugu hooseeya waayo hadduu xadathu alakbar jiro xadathu lasqar waxba tari maayo ka weyseysigiisu qofkii haddii matalan aanu daahir ahayn dahaaradii weyneyd oo weyseysto de weysadaasi meelaha qaarun bay waxu taraysaa yar ka khafiifinaysa xagga hurdada iyo seexashada iye lakin dee salaad kuma tukan karo dahaaradii weyneed laakiin dahaarada weyni dahaarada yar way qaadi kartaa waynu gaadhay insha allah dahaarada weyni daharada yar way qaadi kartaa halkaa waxaynu kaga soo baxnay almas cala alkhufeyn marka almas cala alkhufeyn haddaba waajib maaha waa maxay waa ruksa iyo sunna soo maaha inuu qofkii sameeyo sharabaadada imika waktigaa jilaalka kale ad iska xidhan tahay ayaa dee ku isticmaali karta oo ad tijaabinaysa in la sameeyaana way wanaagsantah maadaama ay sunnaha tahay qofku inuu tadbiiqiyo oo uu dabaqo an abi cimaara radia allahu canhu anahu qaal wacan ubay bini cimaara ubayin bini cimaara radia allahu canhu anahu qaal yaa rasuula allah rasuulkii allow amsaxu cala alkhufeyn khufeynka miyaa masaxaa amsaxu ay amsaxu cala alkhufeyn qaala rasulku wuxu nacam haa qaala wuxu uhi yowman ma maalin qaala wuxu nacam ha qaala wuxu uhi wa yowmeyn ma laba maalmoodna qaala nacam qaala whalaasatan e alaasa ayaam saddex cishana qaala nacam wamaa shita iyo wixii aad doonto akrajahu abu daawuud waqaala laysa bilqawiy xadiisku mid xoog badan maaha hadii lagu ha laysa bilqawiy dacfi baa ku jira marka xadiiskana waa daciif waana axaadiista culimada dee madaahibta ay ka daliishadeen qaarkood inaanu xad lahayn xadidnayn saddex cisha iyo intaa toona aan loo shardinine la yska wadan karo waayo waxa dh wamaa shita buu nabig uri inta doonto marka inaanu bilaa tawqiiti halkaa laga qaadanaya aanu waqti cayiman u samaynin balse mar hadduu xadiiskii aanu qawi ahayn axaadiis saxiixa ku jirtayna ay ka xoog badan tahay o ay xadidayso taxdiidkaasunbaa soconaya ee axaadiistaan taxdiidka lahayn lagu dhaqmi maayo wamaa shita daasaa markaa dee mudlaq ka dhigaysa yaa rasuul allah amsaxu ma masaxa cala alkhufeyn saxaabigan markaa waxaa abi ubayun markaa weeyi cimaara iyo cumaara labadaba waa loo akriya la yihi cimaara wa cumaara laakin bilkasri baa caana cimaara in loo akriyaba ayaa aada u canbaxday yaa rasuul allah amsaxu cala alkhufeyn amsaxu ay amsaxu hamsadiisii fahamta ayagon miyaan masaxa cala alkhufeyn qaala nacam haa qaala yowman ma maalin baan masaxa qaala nacam qaala wa yowmeyn laba maalmoodna miyaan masaxa miyaa gaadhsiiye qaala nacam qaala wa halaatan qaala nacam wamaa shita iyo wixii aad doonto ayaad masixi kartaa akrajahu abu dawud waqaala laysa bilqawiy xadiiskani laysa bilqawiy ay inahu ina fiihi dacf waliin sanadka xadiisku qawi maaha halkaa almuhim waxaynu kaga soo baxnay almasxu cala alkhufeyn waxaad isweydiinaysaa markaa ka jawaabi doontaan kabihii buurkaa ma la masaxaya su-aasha waad iska soo jawaabi doontaan ya oo de waxyaalaha imika ilan kufkii imika inta xidhan taa way iska yartay ba soo baxa kufkii waa la xidhaayo dad xidhan way jiraan oo habeen dhawita casar dhigaya ayaa kufka aya baanu hadal haynay kufkii baa markaa dadka kula waa saa loo xidho ninka laa wa xidhan odaa mid yar xabad kuwan ay bakistantii meelaha ka keenaan ayaa uba xidhan marka de wax u dhigmaa unbaa jiraya markaa bal kabihii buurkaa ka war gaar ahaan askarto kale imika ya haddii xitaa bay iska ku dul masaxaan oo kabaha buurka oo keliya ilaa halkaas sare gaadhaya haddii qofku hurdo uu ka soo tooso ida istayqada waaxid min الnaas min nawmi camiiqi layla maada yajibu عalayh qabla an yatawaضأ maada yajibu عalayh qabla an yatawaضأ aye an yaqsila yadayhi limaada yaqsilu yadayhi axsant limaada yaqsilu yadayh liannahu laa yadri ayna baatat yadu waidaa idaa istayqada axadu min annaas min nawm nahaarin hal اlxukmu yajri calى hada nacam alxukmu sawa leyla wanahaara fi nawm اleyl wa fi nawm الnahaar la anta tukhalif lesh limaada faraqta bayna daka wa dak maxaad u kala saartay waad waafaqsantahay maca hurdada maalintii fi اlxadiisi qeyd istadla bihi bacd الculamaaء yabitu ayna batat wa bata min akhawaati kana tarfac اlism wtansib اlkhabr wa hiya tufiid itisaaf alkhabr itisaaf alsm bاlkhabri leyla yabituun wadala hiya cagsu dalik shaygu hadduu nijaas yahay ma banaan tahay in la cunaana bacd nijaasaat miyaanay banaanayn in la cuno isagoo nijaas ya hay ma banaana mar hadduu nijaas bay waa xaaraan cunitaankiisu waayo ka waran shay kastoo xaaraanimi nijaas ba haddaba ya shay kastoo xaaraanihi nijaas maaha tusaale maxaad usoo qaadan karaysaa ya bisadoo kale bisadu waa xaaraan in la cuno nijaasna hadday dhibato ka hora nijaasa hadday dhibato hadday nooshay waad seegeysa waay sa asnaamtii o kale aba ka soo qad ya soo maha looxaas soo xaaraan maha cibaadadiisu inkasta de cunidiisa ay gaartay tahay masaladaynu ka hadlayna tahay tahy waay haddana dee nijaasi kaa mari mayso haddaan la marmarin bal waxaad ka warrantaa waayahe shaygii nijaasta ahaa matalan kaadida wixii nijaaseeyey baa ka uumi baxay oo uu ka dhammaaday sidiisa amba qalab baa lagu fura waa laga saaray haye haye Ah. haddii shuruuddii ku dhawowday ha saddexdii shardi hadii laga helay oo la hubay nijaasaasi meesha ay ka baxday oo tusaalaadii culmadu maxay sheegaanba khalka laftigiisu khamriga laftigiisu hadduu khal noqdo ya saxaaradiina ay dambas iska noqoto de mudda ka soo wareegtay dambasba ay noqoto haye waxaad ka warantaan geela iyo adhiga iyo looda iyo digaaga iyo deerada iyo sakaarada iyo bakaylaha iyo iwama iyo wixii lamid ah <laughs> halkaa ka sii wad maxaadeen kaadidooda iyo saaladooda ka warraba haye waa daahir waayo a mar ah. haddii shayga la cunaba oo imika saa u leedahay digaagaasaa lasoo qaadaya imika xaadiis waxaad arkaysa iyadoo la qaadinaya leeyahay beertanaa lagu waraabinaya beertaa lagu bacriminayaao ya ila geedkii kusoo baxay la cunaya hadhow haddana markaa sida saxiixa waa in shaygaa wixii hilibkiisa la cunayo caanihiisaba rasuulkuna alay slat slam waa kii daray caanihii iyo iyo kaadidii isku darsaday i qoladii marka inay daahir yihin ba dad badan oo dadkan miyiga jooga ka mid ihi ah, ninkaa geel jiraha ee geellala joogaa wuxuu odhanaya wa niyo dee habeed geel baa i martayoo ya habeedda geela soo garamaysaan habeeddaasaa i martay oo beryahanba salaad ma tukado marka waxaad u sheegtaan haddaad hasha maalaysa iyo ridii iyo waxaasoo dhami inay waxba aanay ku yeelaynin haku marmarsoone shaydaanka kolba iyuu meel kaaga soo wareegi ee shaydaanku waa khatro qofka kolba meel kaga soo wareega ma waaye maxaa loo diiday in dahabka iyo fidada wax lagu cuno ma nijaas ma cillo kalaa jirta oo qof aan horu jawaabin baan doonaya haye negatiirka ku tirsan a ah. markaa waxaa ku jira de kibir iyo isla weyni baa ayaa ka dhalanaysa soo maha inta badan dadkaa wax ku cunaye xoolaha waxaa qaaliga wax ku cunaya qofka muslimkiina adduunyadan de isma siinayo aduu dahab iyo kolba wuxuu wax ku cunayo iyo waxaa ka fikirawn aakhiradiisibu ayuu ka mashquulaya lakin meel lagu qurux badnaan doonaa jiri doonto oo lagu xaragoon doono oo la raaxaysan doono soo maaha intaa yare adduunyada hadaba hala dadaalo bay noqonaysaa intaa yare adduunyada maalin baa jiri doonta aada iska raaxaysan doonto ayaa khaatiba alxasnaa in kunta raaqiban fa hada zamaanu lmahri fa huwa muqadamun gabaygii muqayim idinka garanaya iminkaa xurracaynta meherkeedii lasii bixinayaaye iska sii qadim in xurracaynta meherkeeda intaas baa lagaa doonaya ya maxaa lagaa doonayaa un taqdiim mahr lxuur lciin ya oo waa maxay haddaba meherkaasi waa imse garaamo dahaba <laughs> waa lacag intee lago intee loo doolara haye waa aliman wاlcamal wazawajnaahum bxuuri ciin taasay ku xidhanta marka wa ama man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can اlhawa qofka hawada nafta u diida faina aljanata fain lam yastajiibuu laka faclam anama yatabicuuna ahwaahum waman adalu miman itabaca hawaahu bigayri hudan min allah afara'ayta man itakada ilaahahu hawa walaa tttabic اlhawى fayudilaka can sabiil الlah naftun baa loo bahaya ad ka iska ilaaliso hadda hawada aan raacin iyo sidii mala waxbaa ka dhiman way gaadhay wallahu aclam wabilah towfiq wasalaamu calaykum